مثل لدن زيت وإن شتاء لدى ومنه سبحانه وذو ومثل ومع وعند وأولو والكل ثم الجهات زيت فوق ووراء ويمنة وعاكسها بلا مرا وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شتى رواها من روى والرب الرب taati way timaadaa hiya ruba abadan weligeeday timaadaa musadarasan xaalo ay tahay mid hadalka loo hormariyey walaa yeliihaa ruba lama xidhiidhsado alsmu sm ilaa nakirata nakiro xaala uu yahay unbuu la xidhiidhsadaa wa taaratan marna tudmaru waa la idmaaraa hiya rubadii bacdal waawi wow ka gadaala la idmaaraa wadaalika mihaalkiina ka qowlihim waa carabta hadalka yidhaahdeen oo kale wa raakibin wa ruba raakibin mid korsan badana neefgeela raakibkaasoo bajaawiyin qabiilada reer bajaan loo nisbeeyey oo laqiitu aan la kulmay wa ruba ruba taatii way timaadaa hiya rubadii abadan weligeeday timaadaa musadaratan xaalo ay tahay mid la hormariyo hadalka loo hormariyey walaa yaliihaa ruba lama xidhiidhsado alsmu ism ilaa nakirata nakiro xaala uu ismku yahay unbuu la xidhiidhsadaa wa taaratan mar tudmar waa la idmaraaho waaba la xadfaa hiya rubadii bacda alwaawi wow ka gadaal ayaa la idmaaraa wadaalika mihaalkiina ka qowlihim qowlilcarabi carab hadalka yidhaahdeen oo kale weeye wa raakibin wa ruba raakibin mid korsan badanaa raakibkaasoo bajaawiin qabiilada reer bajaa loo nisbeeyey oo laqiituwa aan la kulmay halkan axkaamta ruba wax ka mid ah ayuu noogu sheegayaa waxa weeyaan axkaamta ruba rubadu markay isimka jaraydo shan shardiya leedahay iska jar maahan axkaamtiiu halkan ku sheegayaa wuxuu yidhi wa ruba ruba taati waa timaadaa abadan weligeed abadan xaa loola jeedaa sawaaءn kaanat litaqliili aw litaksiiri hubadu ama ha faa'iidaydo taqliil ama ha faa'iidaydo taksiir waa timaadaa musadaratan xaalata mid hadalka loo hormariyey rubadu laba macnay ku timaada taqliil waa ku timaadaa ruba rajulin kariimi ruba rajulin in la arkee rajulkoo kariimin wanaagsan laqiitu inaan la kulmay waa dhici karta mase badna waxay kaloo lad ku timaadaa tagsiir huba rajulin nin badanaa rajulkoo bakiilin bakiil ah laqiitu inaan la kulmay marka labada macnoba waa ku timaadaa khilaafan xawalada ku jiro yaa asala labada macno qola waxay idhaahdeen waxaa asal u ah tagsiirka ay ku badan tahay taqliilkuna waa yar yahay qolana waxay idhahdeen maya waa bilcagsi taqliilka asal ah tagsiirkaa ku xiga qolana waxay dhahen maya labada macno waa u simanta marka saddexda qowla iskugu khilaafeen laakiin waxay iska isku waafaqsan yihiin rubadu labada macnoba inay ku timaado oo ah taqliil iyo tagsiir laakiin kaa asalahoo badan taas way meesha isku khilaafsan yihiin ruba ruba wa ruba ruba taati waa timaada abadan weligeed abadda marka macnaheedu waa maxay sawaaءn kaanat litaqliili aw litaksiir ama ha u sugnaato macnihii taqliilka ahaa ama ha u sugnaato macnihii tagsiirka ahaa kala qaad ma leh ee mar walba waa timaadaa musadaratan xaala tahay mid hadalka loo hormariyey waa shardi horta kalaamka ay ku jirto ayadaa u hormare ah, kalaamka ay ku jirto awalkiisa waa inay dhacdaa waxaana weeye wax kasta oo inshaa loo dejiyey aa sadaarada iskale lafdi kasta oo carabiya oo inshaa loo dejiyo wa kullu maa wadcuhu linshaa falahu sadru lkalaam waa kan shaarixu wax alla wixii loo dejiyey waxa weeyaan inshaa macno ah waxa weeyaan sadaara hadalka waa loo hormariya ka asmaa اlاtifaan wa asmaa الshardi wاruba wax alla wixii sadaara loo dejiyey waxa weeyaan awelka kalaamku dhaca taas waa shardi walaa yalihaa lamana xariirsado rubada alsmu ism ilaa nakirata nakiro xaale uu yahay maahane waxa weeyaan isimka ay jaraydo rubada oo rubada ka dambeeya laazim waxaa ah inuu ism nakiraan noqdo macrifo ma jeri karto rubadu ism macrifaan ma jeri karto isimka ay jaraydo laazim waxaa ah inuu noqdo ism oo waxa weye nakiraan macrifo ma jeri karto sababtoo ah taqliilka iyo tagsiirka manaasib uma ahan macrifadu ilaa macrifu waaba wax la yaqaan qadah la yaqaanay ku dhece macrifadu waaba qadah la yaqaan ee waxa taqliil iyo tagsiir lagu ridi kara waa shay nakira on la garayn shaygaasu badanaa wax tirsan maan sooma jeedin waa yar yahay laakiin shaygu hadduu macrifo waaba qadar la yaqaanba lama yidhahdo waa badan yahay iyo waa yaryahay waaba intaasba marka taqliilka iyo taksiirka manaasib waxaa waa nakiro sidaas darteeda ruba ma jirto ismaa nakiro ahayn taasna waa shayga shardiga labaad shardiga saddexaad waxa weeye isimka ay jirto nakirada waa in la sifeeya dhammaan sidaas aad arkaya ruba rajulin kariimin fiili wa raakibin bajaawiyin waa in la sifeeya nakirada ay jaraydo waa in la sifeeya afarna sharti waxaa caamilku waa inuu ka dambeeya laqiituhu laqiituhu fiil waa inuu ka dambeeya shardiga shanaadna waa inuu maadiyo maxaa yeelay shayga maadiga ah aa la dhihi karaa waa badan yahay shayga maadigaa la dhihi karaa waa yar yahay laakiin shay mustaqbaloon la gaarin majhuuraaba laga yahay inuu badan yahy in kale warba lagama hayo marka shaygaan markaad leedahay badanaa ama aad leedahay yara waa shay aad ogaatay soo maahan maadi waa inuu yahay marka ah, marka shantaa shardi leeda waa inay musadara tahay hadalka kalaamka ay ku jirto waa inay u horaydaa o majhuurkeedu waa inuu yahay nakiro labo nakiradaas waa in la sifeeyaa saddex waxa weyan caamilku waa inuu ka dambeeya afar maadi waa inuu yahay an hanta shardi waa idin qore ha waa idin qore waay wa taaratan mar tudmaru waa la idmaaraa hiya rubadii wa taaratan mar tudmaru waa la idmaaraa hiya rubadii bacdal waawow ka gadaal tanna macnaheedu waxay tahay rubadu ayadoo daahira isimka waa jirtaa marmarna waxaa la sameeyaa waaba la xadfaaba waaba la xadfaa markaasaa waxaa ka naa'ib noqonaya waaw waawdaasaa la ydhaha waaw rubaaba la yidhaahdaaba marka waa meelaha ugu badanoo marka la xadfo ay dhacdo bacda waaw waa dhacda wadalika mithaalkeena ka qawlin waa carabta yidhahdeen oo kale wa raakibin hadda raakibintaas ruba maxduufaha jarayda ruba maxduufaa marka rubadii iyadoo madkuuraaho daahirana waa jare iyadoo maxduufana waa jare labadiiba waa jeri kartaa fiir waa kana wa raakibin wa ruba raakibin raakibintaas ayadaa jirta waana maxduuf waa beeraha ugu badan walaylin ka mawji اbaحri arkhaa sudulahu calaya bianwaaci اlhumuumi liyabtalii walaylin wa ruba leyli habeen badanaa habeenkoo ka mawjilbaxri badda hirarkeeda lamid ah habeenkaasoo arkaa raariciyey suduulahu darafyaalkiisa calaya korkayga ku raariciyey bianwaacilhumuumi ayagoo murugyaal la jiraan muxuu igu raaricinaa liyabtali inuu imtixaanu raba imtixaan igu rido ah, wuu socday waa dheelmanaayey markaasuu mugdi ku sii daayey waxaa kaleeto la xadfaa rubada bada bada alfaai bacda alfaai ah, sida imra'ulqays uu yidhi fa miliki xubla qad daragtu wa murdicii alhaytu andii tamaa'ima muxwili fa miliki fa ruba miliki adoo kale badanaa uu yidhi gabar cashiiqadiisa ayuu la hadlaayey markaasu wuxuu yidhi fa miliki fa ruba miliki gabar yahay adoo kale badanaa xubla mid uurle badanaa oo qad daraqtu aan ku soo dheelmaday habeen madow iyo wa mid ilma nuujinayda oo fa aan ka mashquuliyey an di tamaa'ima cunug makaran u saaxiib ah makaran mataqaana xirsigada <laughs> ama qardhaasyada waay ah, makaraanada ah, waxa wey warqad inta wax lagu qoray ish yaan la qumaysan cunuga lasl markaas halkaas laga laalaadina sida geeliga kor loo yeela cunugii koolxumadaday hmm. oday reer baadiyaa hadlay siddeetan iyo shan u jira waa dhacay weligiis ari inbuu ilaalinaya weligiis magaalaba in badan ma tegin inuu ari ka shubto maahan markaasu wuxuu arkay wadaaddo un ishaysta oo leeyahay may xirsi ma bannaana iyo mid le waa bannaanya markaasuu wuxuu yidhi saddex shay diinka alle inuusan ogolayn waa ogaayo yidhi laakiin wax daliil ii saaraan waayayo waagaan ariga ilaalahay marka saddexda shay waxaa ka mid ah wuxuu yidhi qur-aanka kariimka oo nala yiri yidhi haddaad qashin ku riddaan waa gaaloobayda in inta warqad lagu xidho cunug oo dhareeraya halkaas looga xidho ee wasaqdu wuxuu yidhi inta maqaar yara lagu xidhaa maqaarkaas wasaqdu inta iskorto ama marka qalab qolof aan qolof weynu noqon wasaqda saa laga jebina qur-aanka saas in laga dhigo gabar caada ku dhacaydana halkaas dhexdaa looga xidho dhiigu ka socdo inaan ilaahay banayn waa ogaayo yiri laakiin wadaad daliilkiisaana waa waayo baadiyaas intaan joogo saddex shay saasa taasaa ka mid ahe saddexda marka anigu marba haddaan helayo mid daliil saaraayo aniga fitradaydaada diiday ah, ah, intaan baadiye un iska joogo baadiye ku dhintay ninkaas waxyaalaha layaab kale fitradu waa cajiib tamaainka marka carabtii hore xira jirta carruurta wa xira jirta Mm, makaraana la yidhahda ama qardhaas ama xirsi waa yahay maxalushaahidka wuxuu yidhi candii tamaa'im inaan ka mashquuliyo muxwili oo hal sano jira ah, hal xawl jira hal sano maxalushaahidku waxa weeyaan fa mili fil haddaan fa'daa kadib aan ah, ruba la xadfay bacda faai waa la xadfaa marka rubada laakiin waa yartay sida awood uma badna bacda balna waa la xadfaa bacda balna waa la xadfaa balbaldatin milulfijaaji qatamhu laa yushtaraa kataanu wajahramu wuxuu yidhi bal beledun magaalo badanaa magaaladaasoo milulfijaaji wadooyinka muggiis katamuhu boorka uu yahay boork unbaa buuxiyey siiga unbaa iska kacaysa beledkaasoo laa yushtaraa aan la gadayn kataanuhu laaskiisa iyo wajahramu gogoshiisa katamka waxaa weya maryaha suufka laga sameeyey suuf soomaalidu maryaha ay u taqaano wey carabigana la yidhaahdo qutniga suuf moogta soomaaliga carabiga waxaa la ihahdaa dhogorta idaha laakiin carabiga suuf hadii la yidhahdo maaha dhogorta idaha waxaan rabaa hadii la yihahdo waxa weeyaan carabiga waxa la ihahdaa quni aa la ihahdaa quni marada soomaalidu siifka u taqaano laakiin marada idaha dhogorteeda laga sameeya suuf la yidhahdo carabiga midaana quniyaa la yidhahda marka marada quniga laga sameeyo kataanku kataanku waa marada quniga laga sameeyey waxa soomaalidu suufka u taqaano weeyaan beeraha soomaalida gobol ka mid waaba ka baxaba soo ma jeedo duntaasa ka baxda markaasa mare laga samayna laa yushtara takaanuhu oo aan la gadayn dharkiisa laga sameeyey cutbiga iyo wajahramu jahramkuna waa gogosha goglihiisa wax kadaay leedahay saasa wax bacadlaha soo maraya lama arko booq unbaa siigooyinka ismar waa laga qaxay meesha balaaya ka dhacday maarif maxalushaadku waa maxay bal baladin taas waa baladin bal kadibaa ruba la xadtay soo ma jeedin marka ruba imisa xaalay leedaan hadda marsiinayna afar xaalo ayadoo madkuura in wax lagu jiro ko bacda waaw in wax lagu jaro labo bacda faa in wax lagu jiro saddex bacda bal in wax lagu jiro afar afartaas xaalay leedahay sida aalibkaana waxay jerta ism daahira way dhacday damiir inay jertay oo laakiin damiirkaas waxaa shardiya inuu noqdo damiir haa'iba mufrad ah mudakar ah mufasar bitamiis ah afar shardi waynu isla helaa damiir haa'iba waa inuu yahay mufrad waa inuu yahay mudakarna waa inuu yahay weligiis waana in markaa tamiis lagu fasiraa ka dambeeya oo macna caddaynaan rubahu aad leedahay rajulan rubahu imra'atan rubahu rajulayni rubahu imra'atayni rubahu rijaalan rubahu nisaa'an marka rubahu wax aan ahayn lama dhihi karo rubahi iyo lama dhihi karo rubaha iyo rubahu waa inuu mufrad yahay mudakar yahay qaa'ibna yahay damiirkaasay jirtaa ah, damiirkaas ayay jirtaa mar mar waxaa la xiriirsataa rubada ma camalkay ka kaafida kaafo ma markaasay waxa weeyaan jumla ismiya iska gashaa rubamaa zaydun qaa'imu rubamaa zaydun qaaimu ama jumlo ficliya geli rubamaa yawadu ladiina kafaruu low kaanuu muslimiin ma ka ah, hadday la xiriirsato waxa weya isimba geli mayda ah, shardi maan jumla ismiya iska geli ama jumla ficliya shardinimadii ism inay gasha meesha waaba ka baxeeba marmarna waxaa dhacda rubada la xiriirsata in camalka ka celi weydo oo mar kastoo rubae maa la xidhiirto maadu kaafo ma noqoto mar maray zaa'iddo iska noqen markaas iyadoo maa ka dambayda camal fale marka maada ka dambayda marna kaafay noqoto camalfalka waa ka celidaa marna kaafa noqome oo waa camal fale rubamaa darbatin bisayfin saqiilin bayna busra wa dacmatin najlaa iiri rubamaa darbatin garaacid badana uu leeyahy rubamaa barbatin hadda maa ka damayda darbatin waa jiranta soo ma jeedin rubamaa badanaa darbatin garaacid bisayfin wax lagu garaaco saqiilin af badan bayna busra meesha magaalada busre la yidhaahdo dhexdeeda lagula garaaco iyo wadacnatin durid waran laisla dhacaa najlaa oo waasaca baabu xuruufi اlqasami haadaa kanu baabu xuruufi اlqasami dhaarta xuruufteedii baabkiisi weeye halkan waxaa oga hadlaa xuruufta la ydhaha xuruufulqasamka faa'iido fiican uu maxamedulamin halkaan ku keena xuruuftan xuruufulqasamka ah xuruufuljarkiina waa ka mid yihiin xuruufulqasamna waa la yidhahdaa muxuu si gaara ugu sheegay wuxuu si gaara ugu sheegay xuruufuljar waayihin wax waa jiraan laakiin macno khaasahay wataan oo ah dhaaf ayay faa'iideeyaan oo xuruufuljarka kaleo dhan uusan faa'iideyn sidaasuu si gaara ugu sheegay marka kaasoo kale waxaa la idhaha min baabi dikri alkhaas bacda alcaam marka hore waxaa lasoo sheegay macno caam ah oo xuruufuljar oo dhanaa lasoo sheegay haddana maxaa la sheega khaasaa la sheega khaas aa la sheega oo waa maxay waxa weeyaan xuruuf xuruufuljarna oo waxjartaa macno dheeraadoo kalena lah oo ah dhaafa halkaasuu marka faa'iida muhiima kuugu sheegay oo muhiima ah inaad soo xifdidaba wuxuu ku yidhi jawaabulqasamka saddex shayuu mid noqon karaa mid walba miduu noqonaa shuruuday leedahay jumla ismiya hadduu noqdo jawaabka dhaarta jawaabka u noqonaa qasamku jawaab u qaataa jumlada jawaabka qasamka u noqonayda hadday jumla ismiya tahay waa in inna laga hormariya oo aad tidhaahdaa wallaahi inna zaydan qaa'imun ma dhihi kartid wallaahi zaydun qaa'imun ma dhihi kartid waa inaad inna ka hormaridaa wallaahi inna zaydan qaa'imun amase laam iyo inna waa inaad ka hormaridaa wallaahi la inna zaydan qaa'imun taas waa maxay waa hadday noqoto jumla ismiya xagga iskaga tuur hadday noqoto jumla ficliya maadawiya jumlo ficliya oo maadiya hadday jawaabku noqoto waxaa qasab ah inaad ka hormarido qad qad inaad ka hormarido ayaa laazim ah waxaad leedahay wallaahi qad qaama zaydu ama waxaad ka hormarinaya qad iyo laam wallaahi laqad qaama zaydu marka qad aad ka hormarinaya hadday maadi tahay amase qad iyo laam laysku dar taasna xagga naga dhig haddii jawaabku uu noqdo jumla ficliya oo mudaarica ah, mudaariciyo hadday noqoto muhbata ah la anfin oon la anfin waxa weeye nuunu tawkiid waa in la geliyaa wallaahi asuumana qadar wallaahi badi waa sooma asuumana qadar amase waxa weeyaan laam iyo nuunu tawkiid waa la isugu daro wallaahi la asuumana qadar marka fawaa'idkaasna halkaasuu kuugu sheegay waqad yujaru lismu waqad yajuru lisma saasaa la rabaa waqad yajuru waqad waxaa badan dhe marka qadan tagsiir ka dhig waqad waxaa badan yajuru lisma isimka inuu jaro baaulqasami dhaarta ba'deedii iyo wawaawuhu waawuhu waawulqasami dhaarta wawdeedii iyo wa taau taaulqasami dhaarta ta'deedii aydan noqoshee ee faclami ogow xukunkaas waqad yajuru waqad waxaa badan yajuru inuu jaro oo hoos dhigo alsma isimka baaulqasami dhaarta ba'deedii iyo wa waawuhu waawulqasami dhaarta wawdeedii iyo wa taau taaulqasami dhaarta taadeedii ayda noqoshee ee faclami ogow xukunkaas halkan wuxuu ku leeyahay waxaa dhici karta isimka inuu hoos dhigto ba'da la ydhaha baaulqasam wawda la ydhaha waawulqasam taada la ydhaha taaulqasam inay hoos dhigaan waa dhacdaa waana badan tahay weliba waana badan tahay bacda marka hadday tahay waxa uu hoos dhigayaa bacda la yidhaha baaulqasamka isim daahira waa ay hoos dhigi kartaa isim oo damirana waa hoos dhigi kartaa labadaba waxay leedahay bilaahi la afcalana kada waxay leedahay bilaahi la afcalana kada waa isim daahira soo maahan waxay leedahay bihi la afcalana kada marka isim daahirana waa jeri kartaa damirna waa ay jeri kartaa o tan labaad ficlu qasamka waad sheegi kartaa marka ba'du ay xarfu qasam tahay wa aqsamuu biاllaah jahda aymaanihim yaxlifuuna biاllaah inahum la minkum yaxlifuuna billaah yidhi ficilkii waa la sheegay ficlu qasamki waa yaxlifuuna wa aqsamuu waa la sheegay markay xarfu qasamku ba' yahay ficlu qasamkii waa la sheegi karaa waana la xadfi karaa macnahaasuna waa macno labaad macnaha saddexaad waxaa loo isticmaali karaa fi su'aal qasam oo su'aal waxaad leedahay bilaahi abirni ilaan kugu dhaarsha iisheeg bilaahi abirni saddex macno sow ma ahan saddexdaas macnaba ba'daa iskale maxaa ilaha waa aslu xuruufulqasam xuruufulqasamka ba'da asal u ah wowda maaha inkastoo carabka ay wowdu ku badan tahay wallaahi waa badan tahay laakiin bilaahiba ma badna oo wowdaa ka can laakiin asalkii waa ba'da saddexdaas baa loo isticmaali karaa wowde isim daahira waxaan ahayn ma jeri karto damiir ma jirto yaasiin wاlqur'aan اxakiimi wاllayli idaa yaksha wالضuxaa wالshamsi wالtiini wax alla waxaa qur-aanka suwarka wow ka bilaabana qasamkaas wey wow waa qasamkaas marka isim daahira wax aan ahayn ma jirto waa koo xukunkii labaad oo aan nidhi waxa weya bacda marka xarfulqasamka uu yahay ficilqasamka waa la sheegi karaa hadduu waaw noqdo xarfulqasamku ficilka lama lama sheegi karo mamnuuc wey waa waajib in la xadfaa waxaa leedahay bilaahi ma dhihi kartid waxaad leedahay wallahi aad leedahay ma dhihi kartid uqsimu wallah uqsimu wallahi ma dhihi kartid laakiin uqsimu bilahi waa dhihi karta ma banaano waa inaad xadafto midda saddexaad su-aal looma adeegsado ma dhihi kartid waxa weeyaan akbirnii ha wallahi akbirnii ma dhihi karti ah, ma dhihi kartid su-aal looma adeegsado su-aal looma adeegsado saddexdaba ku khilaafsan yahay hmm. saddexdaba waa uu ku khilaafsan yahay oo su-aal looma adeegsan karo eh, ma dhihi kartid wallahi akbirni ma dhihi kartid waayo waa taadu taada taadu wowda saddexda xubun oo sheegnay lawada la wadaagtaa waxa weeyaan isim daahira kaliyahay jirtaa ficlu qasamkana lama sheegi karo su-aalna looma adeegsan karo laakiin waxay dheeraad kala sii tahay waxayna khaas ku tahay lafduljalaalaha allahbay khaasba ku tahay markaasu wuxuu ku yidhi laakiin loo noqoye tukhasu taawtaada waa la gaar yeelaa bismi allaha lagu gaar yeela hataa isi daahiroo kale kuu jerime allah talihay jere tallaahi taftaw tadkuru tallaahi taftaw tadkuru aada leedahay tallaahi laakiidanna asnaamakum allah ayay jirtaa idaa tacajabta markaad la yaabto markaas ayaad la imaanee tada iskaga dhaara maydid wallahi iskaga cadayo maydid ee markaad waxaad la yaabtoo dhaar kugu keena aad aragto markaas markaad la imaanaydo wax caday inaad ka dhigata maaha idaa tacajabta marka aad la yaabto ayaa tati la imaanays tati la imaanaysaa bitaa taada bilaa ishtibaahin dheex la-aanayna khaas ku tahay allaahida shaki yar xataa kuma jiro inay allah khaas ku tahay inay khaas ku tahay marka waxa weeyaan taadu waxay qaas ku tahay allah o ficlu qasamkeedana lama sheego labo su-aalna looma adeegsado saddex saddexdaas waxa weeyaan wowdiyay la wadaagtaa waxayna dheeraad kala sii tahay wowdu isim daahir oo dhanay jeri jir ayadu allah kaliya jeri qowlnaha ayaa jira rabbi waa jirtaa tarabbi rabbi oo kacba loo idaafo waa jirtaa tarabbi lkacba laakiin waa shaada le waaas waxaasu waa wax shaad ah waaas waa wax shaad halkaasa iska joog wruba alwaaw lilistinaa ruba mubtada marfuucu biibtidaa wacalaamatu rafci damatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuri ishtiqal maxali bixarakati اlxikaaya تأتي فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من دور الثقل وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدير هي تعود على الربة والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدئ والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل تاتي والجملة من المبتدئ والرباية وخبر الجملة الله محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة أبدا ظرف زمان منصوبا على ظرفية زمانية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بالتاتي مستدرة حال من فاعل تاتي منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغل محل بسكون الضرب وراء الواو حرف عطف لا نافية يلي فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهور الثقل ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم الاسم فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها نكرة حال من الاسم منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الروي والجملة من الفعل ويري أي والفاعل والمفعول في محل رفع معطوفة على جملة تاتي وتارة الواو حرف عطف تارة ظرف زمان منصوب على ظرفية زمانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر وظرف متعلق بتضمر تضمر فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع لتجرده من الناصب الجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقدر هي تعد على الربا والجملة من الفعل والنائب الفاعل في محل رفع محذوفة على جملة تاتي بعد ظرف مكان منصوب على ظرفية مكانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بتضمر بعد مضاف الواو المضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره كقولهم ولا يقن هر الله صبرتي والراكبين الواو واو الربا راكب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد بجاو صفة الراكب وصفة المجرور مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره وخبر المبتدا محذوف تقديره لقيته جملadaasa khabarkiya wاljumlaةu min almubtada'i oo raakibina iyo wa khabarihi oo laqiituhu ah في محل نصب مقول القول وقد يجر الواو للاستئناف قد حرف التكسير يجر فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره الاسم مفعول به مقدم منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره باء فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره باء مضاف القسم مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة وواو الواو حرف عطف واو معطوف على باء والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره واو مضاف له ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والطاء والواو حرف عطف الطاء معطوف على باء والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا تقديره أضى يئيط أيضا أيضا مفعول مطلق منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره فاعلم الفاء فاء الفصيحة لأنها فصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت ما ذكرت لك وأردت إتقان اصطلاحاتهم فأقول لك اعلم فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره منع من دور اشتغال المحل بحركة الروي وفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قول المحذوف لكن حرف tuqasu ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuul wahuwa marfuucu litajarudihi min annaasib waljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhirihi ataa ma alfaacil marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirihi waljumlaة min alficli wanaa'ib alfaacil laa maxala laha min alicraabi liannahaa mustanafa muctaridana culummada gobola u icraabeen laakiin istinaafkaasaa sawaabka ila بسم الله هذا حرف جر اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر الجار والمجرور متعلق بالتخصص اسم مضاف الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره إذا ظرف لما يستقبل من الزمان حافظ للشرط هو منصوب بجوابه مبني على السكون في محل نصب وظرف متعلق بالجواب المحذوف تعجبت فعل وفاعل والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها والجواب شرط محذوف تقديره إذا تعجبت تأتي بالطاع وجملة شرط وجوابه لا محل لها من الإعراب لأنها معترضة waxay kala dhex gashay tukhasu oo caamil ah iyo bilashtibahinta shaarmajuurkaas oo tukhasuda ku tacalluqayo ay ku kala dhex jirtaa saasaan u icraabnay icraab kalena waa jira oo idaadan inaan shardiba laga dhigina daraf caadiya laga dhigo yujaru lagu tacallujiyo waana sida maxamed bin amiin isagu icraabay laakiin ima muuqan macnahaas marka waxaan idhi wajumlatu shardi wajawaabi laa maxala laha min alicraabi liannaha muctarida bila ishtibaahin albaa xarfu jarin laa اسم بمعنى غير مبني على السكون في محل جر الجر والمجرور متعلق بالتخصص لا مضاف اشتباه مضاف اليه مجرور وعلامه جره كسره ظاهره في اخره الله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد